الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المفعول لأجله الأمثلة يسافر طلبة إلى أوروبا طلبا للعلم عاقب القاضي المجرم تأديبا له قم احتراما لأستاذك تصدقت على الفقير أملا في الثواب صفحت عن السفيه حلما تجاوزت عن هفوة الصديق إبقاء على مودتي almafcuul liajlih ayuu halkan kaga waramaya sheekhu ma labada sheekh raximahum اllahu tacaala ay kaga waramayaan waxaynu nidhi carabiga waxaa jira mafaaciil shan ah waxa ugu badan ugu isticmaal badan oo hadalka aad ugu soo noqnoqda almafcuulu bihi oo ah kii wax lagu sameeyey mafcuulka aynu ka soo baxnay baa isaguna jira oo la dhaha almafcuul mulaq daraba darban jalasa juluusan kharaja khuruujan waa mafcuulkii markaa saddexaad aynu qaadano oo la dhahdo almafcuulu lijlih kani waxa weeye sida magaciisa ka muuqata waa wax la sameeyey hay isaga dartii wax loo sameeyey wey almafcuulu kii la sameeyey waxbaa la sameeyey lijlihi isaga dartii ayaa loo sameeyey isagu sababtii iyo ciladii ficilka loo sameeyey weyaan wixii wax loo sameeyey maalan tusaalaha ayaa bayaaminaya wuxuu yidhi yusaafiru waa ay safraan adalabatu ardaydu ilaa oruba yurub iyo maraykan iyo ayay tagaan yusaafiru alabatu ilaa oruba yurub bay tagaan alaban lilcilmi raadin ay cilmi iyo aqoon raadinayaan ayay u safraan buuri yusaafiru alabatu ilaa oruba alaban lilcilmi alaban eh, yusaafiru waa ficil mudaaric marfuuc aalabatuna waa faacilkii afaacil marfuu ilaa oraba waa jaarun wamajruurun ilaa oo xarfu jara iyo oraba magaca ajamiga oo isman majruurun biilaa calaamatu jarihi maxaa la dhaha kasratun muqadaratun cala baa layska odhanaya manaca min duhuuriha tacadur alifta oraba markaad eegto waa magac ajamiya alaban lilcilmi طلبا waa mafcuul لأjlه mafcuul لأjlه ama mafcuul min أjlه لأjlه iyo min أjlه li iyo min aad isku bedesho waxaa kaloo la dhaha mafcuul lahu lahuna waa la dha lahu waa لأjlihi kii dartii wax loo sameeyey laamkii un baa ku jira sheegaya maarksa arrintaa darteed mafcuul لأjlه mafcuul min أjlه iyo mafcuulu lahu iyo mafcuulu lahu baa intaba leedha marka alaban waa mafcuulu lahu mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxa waa jaarun wamajruurun mutacaliqun bialaban alaban taasuu ku tacaluqay alaban alab dartii ay dalbayaan lilcilmi aqoon ay raadinayaan oo cilmigooga biirsanayaan ayay u tagaan alaban lilcilmida markaad eegto waa ismi mansuuba ismun mansuub waxa uu caddaynayaa ismigaasi yubayinu sababa wuquuci اlficli sababta ficilku u dhacay ayuu sheegaya limaada yusaafiru طalabatu ilaa اوruba limaada marka lima la yidhaahdo si loo bayaamiye sababta safarkaa ka ama cilada keentay ayuu jawaabu dhacaya mafcuulu ljliga waxaa lagu yaqaanaa inuu jawaabu dhaco lima yaqacu jawaaban lima facalta kada lima yusaafiru alabatu ilaa awraba jawaabteedu waa alaban lilcilm kaasaa la dhahdaa mafcuulu ljlih waa kii dartii wax loo sameeyey alabulcilmigu ma aha mafcuulu bihi maaha kii la sameeyey maaha kii wax lagu sameeyey maaha mafcuul mulaqna ma aha oo alaba alaban markaad tidhahday taasi timaata alaba alaban oo mafcuul mulaq waa kii la sameeyey laftiisa laakiin waa kii dartii wax loo sameeyey ficil baad samaysay yaa waxaanad u samaysay ficilka arintaa darteed ayaad u samaysay caaqaba alqaadi qaadigu wuxuu ciqaabay almujrima dembiilihii ficilkii iyo faacilkii iyo mafcuulkii caaqaba ficlu maadin mabniy cala alfatxi alqaadi faacil marfuuc calaamatu rafci dama muqadara cala alyaa manac min duhuuri ahiqal lannu ismu manquus almujrima mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbi alfatxa qaadigii wuxuu ciqaabay mujrimkii dembiilaha ah ta'diiban edbin darteed lahu isaga uu edbinayo ayuu sidaa u sameeyey ta'diiban lahu liajli ta'diibin ayuu ciqaabkaa ugu fuliyey ama u sameeyey tadiiban waa mafcuulu ljlih ama mafcuulu lahu mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxa lahuna waa jaar majruur tadiibka ku tacaluqay allahu xarfu jar walha damiir muttasil mabniya cala sukuun fi maxali jar bilaam tadiibku waa sababkii yubayin sababa wuquuci ciqaab ciqaabka wixii loo sameeyey sababtiisu sheegay diibku waa sababtii ciaabka keentay waxaa loo ciaabay qofka in la edbiye darteed qum ixtiraaman qum istaag qum ixtiraaman looma akriyo lannu hamsada ku jirta ama alifta u horeysa ixtiraaman waa hamsatu waslin hamsatu waslin markay dhexda ku jirta lama akriyo marka ay ugu horeysa kelmadda la akriya loo baahan yahay dhexda hadday gasho waa in laga boodo qum ixtiraaman qum istaag qumi waxaa miimkaa loo xarakeeyey qum buu ahaa ficlu amrin mabniya cala sukuun buu ahaa laakiin waxaa loo xarakeeyey litakhalusi min iltiqaa'i saakinayn qum oo miimku reeban yahay iyo ixtiraaman oo hamsatu wasligu ka dhacayso hamsatu wasligu ay dhacayso ixtiraaman markay dhexda gasho hamsadii aan la akhriyay xaadii oo reebani ay iyaduna meesha taal iltiqaa'u saakinayn baa dhacay markaasaa miimta la kasrinaya qum ixtiraaman qum ficlu amrin mabniya cala sukuun kasradan iminka lama ictibaarinayo lanna waxay u timid litakhalus min iltiqaa isaakinayn walfaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta ixtiraaman sutaag ixtiraam darteed ixtiraaman liajli ixtiraamin liustaadika macallinkaaga aad ixtiraamayso waxa weeye mafcuulun lahu mafcuulun min ajlihi mafcuulu liajlihi waa isla mid mafcuulun lahu baa gaaban oo kooban kaa inaad isticmaashaa fiican mafcuulun lahu mansuub waa calaamatu nasbi alfatxatu aahira liyustaadikana waa jaarun wamajruurun wamudaafun ilayhi bay ka koobantah jaarkii wax jarayay oo laamtaa iyo majruurkii la jarayay oo ustaadka iyo mudaafu ilayhigu kaafo marka halkaana waxaa ku jira qum ixtiraaman ixtiraaman baa ku jirta qum lima lima aquum maxaan isu taagaya ixtiraaman liustaadig tasadaqtu cala alfaqiiri ayaan ku sadaqadaystay amalan fi اthawaab amalan yani amacan rajayn aan rajaynayo fi thawaabi abaalmarin abaal aan ilaahay subxana wa tacala thawaab kaga doonayo tasadaqtu cala alfaqiir limaada tasadaqta cala alfaqiir lima facalta dalik maxaad saa u yeeshay amalan fi hawaab amacan fi hawaab saasaa la odhanaya mafcuul liajli wey tasadaqtu ficlu wa faacil cala alfaqiiri jaarun wamajruurun amalan mafcuulun lahu mansuub fi hawaabina waa jaarun wamajruur safaxtu can safiihi safiihi baan cafiyey oo aan iska dhaafay gafkiisii iyo khaladkiisii xilman liajli xilmin taxallum darteed iyo dulqaadasho darteed ayaanu cafiyey sababteedu cafiday wey limaada safaxta can safiih maxaad ugu dhaaftay ama aad u cafiday xilman liajli xilmin safaxtu can safiihi xilman xilman mafcuulun lahu mansuub tajaawastu waxaan cafiyey ama iska dhaafay eedna weeye can hafwati sadiiqi saaxiibka xafwadiisii iyo meelkadhaciisii ayaan iska cafiyey ibqaa'an reebid iyo daysasho darteed calaa mawadatii kalgacaylkiisa iyo sadaaqadayada iyo saaxiibtinimada aan dhowraya darteed ayaan iskaga cafiyey anigoo ilaalinaya inaanaan isku dhicin tajaawastu waa ficlun wa faacil can hafwati waa jaalun wa majruurun hafwati waa mudaaf asadiiqi mudaafun ilayhi majruur waa cala alkasra ibqaaan baa sidaa u yeelay reebid iyo daysasho aan baaqi yeelayo calaa mawadati ibqaaan liajli ibqaa'in weeyaan facaltu dalika lilibqaa'i calaa mawadati litakuuna mawadatuhu baaqiya marka ibqaaan waa mafcuulu liajli ama mafcuulun lahu mansuub waalamtu nasbi alfatxa calaa mawadatiina waad garanaysaa waa jaarun wa majruur iyo mudaafun ilayh marka alaban lilcilmi tadiiban lilmujrim ixtiraama lilustaad camalan fi hawaab xilman canhu ibqaa'an calaa mawadatih waxaasoo dhan waa asmaaun mansuuba waxaanay bayaaminaysaa ficilka ka horeeya sababtii loo sameeyey iyo ciladii loo sameeyey waxaa la odhanayaa waa mafcuulun ljlihi ama mafcuulun lahu almafcuulu ljlih smun mansuubun waa ismi mansuuba yubayinu wuxuu bayaamiyaa sabab alficli sababa wuquuci lficli wixii ficilka loo sameeyey ayuu bayaamiyaa wa cilata xusuulihi wayubayinu cilata xusuulihi xusuulkiisa ficilkaa ciladii uu xasilay sababtu maxaa marka horeba ficilkan ugu dhacay oo aad sidaa u samaysay qumtu ijlaalan lilustaada weeye limaada qumta limaada xasala hada alqiyaam ixtiraaman ijlaalan yubayinu wuxuu bayaamiyaa ismigan mansuubkii sabab alficli iyo wacilata xusuulihi xusuulka ficilkaas uu xasilay sababtiisa tamriinaat istakhrij almafcuula liajlihi min alcibaaraat alaatiya yazuuru misra masr waxaa yimaada yazuuru misra kaiirun baa soo siyaarta in badan oo min asaayixiina dadka dalxiiska ka mida tarwiixan can innafsi u raaxayn darteed ay nafta u raaxaynayaan qofku yar nasanayo ayaa ay u siyaartaan fayadhabuuna ila asaciidi waxay tegaan saciid ayay tegaan oo masar ka mida saciidu misr ragbatan jacayl darteed ayay u tegaan halkaas ay jecel yihiin fii mushaahadati maa fii mushaahadati اladii kii inay soo daawadaan bihi isaga ku sugan maa bihi wixii ku sugan inay soo arkaan oo min alaahaara taariikhdii hore raadadkii hore yani dadkii hore ka tegeen allatii banaaha aahaartaasoo ay dhiseen alqudamaau dadkii hore ama faraacintii hore idhaaran ay u dhiseen banaaha alqudamaa baa dhisay aafaarta idhaaran muujin darteed bay u dhiseen linubuuqihim sarayntooda iyo horayntooda ummadaha ay ka horeeyaan ama ay ka caqli badnaayeen ay ka horumarsanaayeen iyagoo muujinaya ayay waxyaabaha ahraamtaa sameeyeen maanta la daawado ee lala yaabaya idhaaran bay u dhiseen liajli idhaarin linubuuqihim ay muujinayaan washayaduuha way dhiseen banowha aadaasubay isku macnayeen washayaduuha shayaduu haadihi alaahaar way adkeeyeen oo ay dhiseen oo sidaa quruxda badan u sameeyeen tamjiidan sharfin darteed iyo weynayn darteed limuluukihim boqoradooda ay weynaynayaan oo xabaalahoogiibay kuwa qaarkood ka dhigeen dismayaasha ahraamta iyo waxyaabaha lala yaabaya waa qubuur weeye xabaalo weeye boqoradoodii ay xabaalo uga dhigeen walatii anaqat taasoo maxaa la dhaa aaaartaasoo ka hadlisay walatii taas oo andaqad ka hadlisay alsinat annaas dadka carabiyadooda bianaaya ammaan ay ammaanaan kaga dhawaajisay ictiraafan bay u ammaanayaan ama ay u hadlayaan ictiraaf darteed ay ictiraafayaan bifadlihim dadkaa hore qudamada ahaa fadligoogii wajacala taasoo ka dhigtay walatii jacalat kulla misriyin ku kastoo masri ah yafharu inuu ku faano ayay ka dhigtay qof kastoo masri faan icjaaban la dhicid iyo kahelid uu ka helay uu la yaaban yahay darteed inuu u faano biaabaa'ihi aabbayaashiisii hore awowiyaashiisii hore alamjaad iyo sharafta lahaa uu la dhacsan yahay yuuru misra masr waxaa yimaada misra waa mafcuulkii kaiirun baa soo siyaarta waa faacilkii oo min asaayixiina ka mida jaarun jaarun wamajruur tarwiixan can nafsi uraaxayn nafta ay u raaxaynayaan nafta yar nasinayaan limaada yazuuru misra kaiiru min annaas maxay jawaabteedu noqonaysa limaada yazuuruuna misra talwiixan can nafsi marka waa mafcuulun lahu mafcuulun lahu mansuub fayadhabuuna ila asaciidi bay tegaan yadhabuuna ficlu wa faacil ficlu mudaaric marfuucu bihubuut nuun wlwaaw faacil waaw ljamacati faacil ila asaciidi bay tegaan jaaru wamajruur limaada yadhabuuna ila saciidi misr januubka weyaan saciidku waan u masr ayay tegaan rabatan jacayl darteed iyo danayn darteed bay u tegaan fii mushaahadati maa bihi min alaahaar waxaa ku sugan saciidka oo aahaar iyo taariikh hora inay soo daawadaan marka rabatan liajli rabatin bay u tegaan maxay noqonaysaa mafcuulu lahu mansuub fii mushaahadati maa bihi min alaahaar alatii banaaha alqudamaau idhaaran linubuuqihim halkaana maxaa ku jirta idhaaran mafcuulu liajli mansuub waay sabab idhaaran waxay sababtiisa bayaaminaysaa ficilka ay bayaaminaysaa waa banaahaada banaaha alqudamaa limaada banaaha alqudamaa maxay u dhiseen wuxuu ku leeyahay idhaaran linubuuqihim bay u dhiseen washayaduuha tamjiidan limuluukihim limaada shayaduuha maxay u adkeeyeen oo sidaa quruxda badan ugu dhiseen tamjiidan sharfin darteed majdigii weeyaan ay sharfinayaan oo weynaynayaan limuluukihim walatii anaqat alsinat اnnaasi biana anaqat aaartaas waxay ka hadlaysa hiya aaartii u noqonaysa alsinat annaas bay ka hadlaysa alsina waa mafcuulun bihi mansuub waa kuwii laga hadliyey dadka carabiyadoodu way aamusi kari waayeen dadku markay arkeen waxay ku qasbayin inay hadlaan oo yidhahdaan la yaabaan ammaanaan dadkii dhisay waxyaabahan dhisay alsina waa biaabaa'ihi اlamjaadi aye halkaana maxaa ku jira icjaaban تarwيixا عن النفس رغبة في مشاهدة ma bه من الآثاar إظهاaرا لنبوغهم تمجيدا لملوكهم اعتراafا بفضلهم إعjاaبا بآbائihi الأmjاad التمرين الثاني اجعل كuل اسم من الأسmاء الآتية مفعولا لأجل في جuملة tاmة kuwana adigu mafcuul لأجlihi ka dhig way noqon karaan mafcuul لأجlh xayaaءan facaltu dalika xayaaءan mink facaltu dalik xayaaan minka xishood darteed kaa xishoonaya xayaaan min allah ixtiyaalan xeeladaysi ixtiyaalan khashyatan facaltu dalika khashyatan min allah xubban lilcamal irdaa'an raaligelin mujaamalatan wanaag samayn amacan hungurayn istiaaatan gurmad dalab xirsan mawadatan adaban sharahan hunguri xumo istihaanatan fudaydsi safxan dhaafid ijlaalan weynayn ijtilaaban soo jiidasho shukran karaman qadaban iyo faraxan baa sidaa u sameeyey waa wada master waxaasoo dhan master wey haddii aad iminka maalan tidhaahdo khashiyadaasoo kale facaltu yani marksa dalika khashyatan min allah tidhaahdo waxaasaan sameeyey khashyatan min allah cabsi ilaahay ka cabsanaya darteed ayaanu sameeyey ofan min allah waxay noqonaysaa mafcuulu lahu mafcuulu ljli haddaad tidhahda khashiitu llaha khashyatanna khashiitu llaha khashyatan khashiitu khashyatan haddaad tidhahda maxay noqonaysaa mafcuul mulaq bay noqonaysaa mafcuulu mulaq bay noqonaysaa istaxyaytu xayaan haddaad tidhahda istaxyaytu min allaahi xayaan taasi waa mafcuul mulaq jaamaltuhu mujaamalatan haddaad tidhahda jaamaltuhu mujaamalatan oo mafcuul mulaq axbabtuhu xuban haddaad shakartu lahu shukran kaasi waa mafcuul mulaq ya laakiin facaltu kada wakada shukran lilah waxaaye waxaasaa sameeyey shukran lilaahi calaa hadihi nicam mogt acطaytu lmiskiina sadaqatan shukran lilah kaasi waa mafcuul liajli laakiin shakartu shukran haddaad tiraas ama ashkur shukran taas maxay noqonaysaa mafcuul mul mafcuul mulaa ficilkiisibaa la socda ficilkiisi baa la socda kanna waxa weye ficil kalaad samaysay sadaqaad bixisay salaad baad tukatay markaasaad leedahay facaltu dalika kullahu shukran lilah calaa nicamihi waxaan waxaa u sameeyey shukran lilah baan u sameeyey yani liajli shukrin limaada facalta kada wakada sababtiiba iyada sheekasa mar kasta waxaad tijaabinaysaa un limaadaadaas ayaad soo gelaysaa lima facalta kada o kada hadduu mafcuulun lahu yahay ama mafcuul liajli jawaab buu u noqon karaa arrinkaas tamriinka saddexaad dac mafcuula liajli fi kulli jumlati min aljumlalaati kuwan waad ka soo shaqayn doontaan aactu waalidii aactu waalidii waalidkaygii baan adeeca maxaynu ku buuxinaa irdaaan lahu irdaa'an lahu raaligelin darteed aan isaga raaligelinay ixtiraama lahu ikraama lahu khawfa min allah ya aactu waalidii baan adeecay ixtiraama lahu liajli ixtiraamin ama khawfan min allah khawfan minhu maaragsa waqaftu lilmucallimi ixtiraaman ijlaalan tabjiilan sidii uu yidhi mxuu aha amiiru shucaraa shawqi qum lilmucalimi wafihi tabjiila kaada almucalimu an yakuuna rasuula ibtacadtu can اlأsad ibtacadtu can اlأsad ibticaadan haddaan ku buuxiye ka hor ibtacadtu can اlأsadi ibticaadan muxuu noqonaya ibticaadan mafcuul mulaq mafcuul liأjlihi baa laga rabaa imika ibtacadtu can اlأsadi khawfan minhu khawfan minhu calaa nafsi sidaas khawfan cabsi darteed baan uga fogaad laa aakulu fawaakiha alfijata ma cuno khudradaha aan bislayn khudradaha aan bislaanin ma cuno ya khawfan min darariha aw sooma khashyatan min darariha waaya caaftu cala sagiiri raxmatan ya waan ka naxay naxariis darteed iyo laa yastadkiru muxamedun duruusahu ma akhristo ya ixmaalan ama kasalan haakada kuwa kalena idinkaa kasoo shaqaynaya yuratibu caliyun kutubahu ubuu ratibaa sababta shay ku kaliftay xadartu fi saacati aalia baan imid kaafa'anii abi aabbahaybaa i abaal mariyey acaytu faqiira khubzan baa siiyey acaytu faqiira khubzan ayaan siiyey haakada tamriinka isaguna shanaad baa halkaa ku jira ajib can اlasila اlaatiya bijumlin taama bxayu tashtamilu kulu jumlati calى mafcuuli ljli su-aalahan ka jawaab laakiin jawaabtaadu mafcuul ljli ha wadato lima tajidu fi istidkaari duruusik maxaad ugu dadaashaa casharadaada inaad dib u akhrido oo ilaa xifdido oo istidkaarku waa ku celcelinaya isxasuusin lima tajidu fi istidkaari duruusik ajidu fi istidkaari duruusi awfa min nisyaaniha sow ma karo xuban lilcilmi ama rahbatan lilcilmi waa ku jiro mafcuul limaada tunshau malaajiu lyataama maxaa agoomaha loogu sameeya meelo lagu hayo caruurta agoomaha meelo lagu hayo maxaa loogu sameeya oo lagu xanaanay lima yaxrisu lwaalidaani calaa tarbiyati wlaadihima maxay ugu dadaalaan labada waalid inay caruurtooda tarbeedaan limaada laa taqtaribu min aucbaan maxaa ucbaanka ugu dhowaan weyda limaada laa takhtaribu min ucmaan maxaad gu dhowaan lahday maska tamriin fi lciraab namuudaj sajadtu waan sujuuday shukran lilah sajadtu sajad ficlu maadi mabniya cala sukuun wata damiiru faacil mabniya cala dami fi maxali rafcin damiiru mutasil mabniya cala dami fi maxali rafcin faacil shukran mafcuul lahu ama mafcuul liajlihi mansuub bilfatx acrib aljumal alaatiya laa tabkhaluu gacanadaynka samaynin ku gacanadaynoo ku bakhaylina khashyat alfaqri faqrika yaabkii faqrika cabsidii darteed ha u bakhaylina icmalu lkhayra khayrka sameeya xubban fi lkhayr jacaylaad khayrka jeceshihiin u sameeya ucfu can lmukhtii iska dhaaf qofka gafa takaruman yani maarksaa karaamayn naftaada aad karaamaynaysa iyo uh, macnaanta badan iyo waxa aad ka ilaalinayso waayo halkaasi waxaynu kaga baxnay almafcuulu lahu ama almafcuulu min ajlihi liajlih darfu zamaan wa darfu lmakaan waynu raacinaynaa eh, waa darsigii eh, u dambeeyey kitaabka juuskii labaade darfu zamaan wa darfu lmakaan waxa weeye makaan iyo zamaan buu ka hadlaya darsigan waxaa la dhaha mafcuulu fiihi mafcuul fiihi baa almafcuul fiihi kii dhexdiisa wax la samaynay waa basiir mafcuul fiihi dhexdiisaa wax la sameeya haddii uu qof fadhiistay waxa weeye zamaan dhexdii buu fadhiistay waqti dhexdii yowm aljumuca jalasa yowm aljumca sabaax aljumca masaa aljumca leylat aljumca saaca min yowm aljumca buu fadhiistay fii zamaan buu fadhiista qofku ficilka ficil kastoo aad samayso fii zamaanin baad samaysay waqti dhexdii wa fii makaanin meelna waad ku samaysay amaama almasjid daakhil almasjid waraa almasjid yani yamiin almasjid yasaar almasjid maxaa la dhaha fowq almasjid taxta almasjid meel buu qofku ku sameeyey cinda almucallim amaama sabuura qolaa saboola yani maaragta meel buu ku sameeyey marka zamaanka iyo makaanku waa kuwii ficiladu dhexdooda dhacaya ficil kastaa wuxuu dhacaa fii zamaanin waxaanu dhacaa fii makaaninna uu ka dhaca sidaa darteed baa darf loo yidhi arf darfun carabiga waxa weeye wixii sida lagu dhex jiro sida masaajidkaasoo kale hadda aynuugu dhex jiro masaajidku waa darfun dhinac walbuu inaga xigaa inaguna waxaynu nahay kuwii ku dhex jiray maruuf baa ladha maruuf baynu nahay makaanku waa arf zamaankuna waa arf naxnu fii ywmi اljumca waxaanu ku jiraa maalin jumca ayaynu joogna waynu ku dhex jiray wa fii masjidin masaajid baynu ku dhex jiray wa fii madiinatin magaalaynu dhex joogna fiida macnaheegu muxuu ahaa maxay faa'idayn jirtay fiida xarfujarki adarfiya adariya macnaheegu waa maxay waa ku dhex jiridda waa maarsa aarfu waa shayga lagu dhex jira arf ladha infilobkan waraaqaha la geliyo ee lagu rido ama faylkan waraaqaha la geliyo arbaa ladha marka waxa weeye zamaankuna waa arf lannahu waan ku dhex jiraa makaankuna waa arf lannahu waynu ku dhex jiraa waxa ku dhex jiraana waxaa la odhanaya maxay maruuf baa ladhaa maruuf marka darfu zamaan iyo darfu makaan waxa kulminaya labadan darf mafcuulu fiihi baa kulminaya zamaanka waxaa ka mida darfu zamaanka waxaa ka mida alyowm allayla الصباح المساء يعني waxa wey wax alla wixii zamanka tusa yowm اljumca yowm اlkhamiis shahr usbuuc sana waxaasoo dhan waxa weeyaan waa darfu zamaan darfu makaanka waxaa ka mida yani all wii meel sheega almasjid xataa waa ka mid addaar amaama amaama almasjid waraaءa almasjid fawqa almasjid taxta almasjid cinda almasjid maca almasjid waxaasoo dhan waxay sheegayaan maxay makaan bay sheegayaan marka labadaba mafcuulun fiihi baa la ysku idhaa waa la nasbiyaa waa ismi mansuuba waxaana ka mid yihiin mafaaciishii shanta ahayd ee luqada carabiga ku jirta ee lagu baranaya naxwa ee wada mansuubka ahayd mafaaciisha shantii dhammaantood waa mansuub kii horeynu soo marray ugu horreeyey mafcuulun bihi bu kii wax lagu sameeyey kii la garaacay kii la cunay kii la cabay wixii wax lagu sameeyey wa mafcuulkii labaadeen soo marray saddexaa labaadeen soo marray mafcuul mudlaq bu wixii la sameeyey laftiisii bu garaacidii cunistii cabidii cabid ayuu ahaa mafcuulkii saddexaadee mafcuulu lahu aan soo marray kii dartii wax loo sameeyey wa sababtii buu sheegaya mafcuulkanna wuxuu sheegayaa makaankii lagu sameeyey waxaa la sameeyey darbiga makaankii lagu sameeyey iyo samaankii lagu sameeyey dhexdiisa la sameeyey makatu alamila makatu bilskandariyati magaalada iskandariyan ku dhagaaday shahran labada sheekh mustafa amin iyo cali aljaarib waa masaari bay ahaayeen marka tusaalayaasha de waxay ku bixinayaan maarkasa biyadoodii iyo magaalooyinkoogiibay ku bixinayaan makatu waxaan ku nagaaday bilskandariyati magaalada iskandariya ayaan joogay شhهرا bl makntu waa ficil iyo faacil bilskandariyan ood garanaysaa waa jaarun wa majruur shahran maxay noqonaysaa cirabkeed shahran baa soo beerta bil baa joogay mughigaas wuxuu dhacay fii shahrin bil dhexdeed buu ah waa mafcuulun fiihi mafcuulun fiihi mansuub haddaan mafcuulun fiihida kala saarana ma darfu zamaan ba mise waa darfu makaan shahran waa darfu zamaan shahran iyo usbuucan iyo sanatan iyo yowman iyo sabaaxan iyo masaan iyo waa arfu zaman mansuub waa calaamatu nasbi alfatxa marka icraabka darfu zaman mansuub waa calaamatu nasbi alfatxa hataa tiraa waa sax mafcuulun fiihi oo zamaankii makaankuba ku kulmaa waa kii dhexdiisa wax la sameeyey shahriga dhexdeedaa la nagaaday oo magaalada lagu nagaa bisha dhexdeeda mafcuulun fiihi mansuub sharib almariidu wuxuu cabay addawaa ficilkii faacilkii mafcuulkii goormuu cabay sabaaxan shurbigaasi waktiguu dhacay fii sabaaxin abaaxan buu cabay waa mafcuul fiihi mansuub ama waxaad tidhahdaa darfu zamaan mansuub jalastu maca sadiiqii saaxiibkay baan la fadhiistay laxdatan albiriqsi wakti yar oo kooban laxdatan waa darfu zamaan tuuqadu lmasaabiixu laydharhka waa la shidaa leylan habeenkii tajmacu namlatu quraanjadu waxay ururisaa quutaha waxay cunayso sayfan xagaagiibay soo urursa hiaanna waa wii orau kaydsatay ayay isticmaasha tajmacu namlatu quutaha sayfan wa darfu zamaan mansuub sayfan waxay sheegaysaa eh, sanadka qayb ka mida ah. hitaan waxay sheegaysaa sanadka qayb ka mid a ah. khariifan waakada yani maarksa iyo eh, la iyo rabiican sayfan wa wa khariifan wa rabiican waa fusuulu sana afarta laydhaa weye fusuulu sana sanadka loo qaybiyo marka marka afartoodaa sanadka loo qaybiyo mi saddex bilood weeyaan sayfku waa saddex bilood khariifku waa saddex bilood rabiicu waa saddex bilood shitaaguna waa saddex bilood marka loo qaybiyo afartaas afar min saddex biloodoo labiyo tobankii bilood baa ka soo baxay kuwaasi shahran iyo sabaaxan iyo laxdatan leylan sayfan waa darfu zamaan mansuub waqaftu waxaan istaagay amaama almiraati muraayadda horteeda amaama almiraati muraayadda horteedaan istaagay amaama waa darfu makaan meel bay sheegaysa muraayadda horteedu waa meel jalasat ilhirratu bisadii baa fadhiisatay taxta almaa'idati miiska hoostiisa taxta almaa'idati taxta maxay sheegaysaa makaan bay sheegaysaa miiska hoostiisa waa makaan naama alkalbu aygii baa seexday khalfa albaabi albaabka gadaashiisa ayuu seexday khalfa yahibu lisutuggu wuu boodayaa ama uu boodaa fowqa asuuri dayrka yani maarkasa dushiisa ayuu ka boodaya fowqa suuri dayrka korkiisa fowqa makaan sheegaysa jaraa caliyun cali wuu orday miilan buu orday miilan inta badan imika waxaa la isticmaalaa un waxyaabaha duulka iyo masaafaadka lagu qiyaaso waa mitir iyo kilomitir iyo wixii la halmaalun baa la isticmaala laakiin miilkana marmar baa la isticmaalaa waa kilomitir iyo badh meelahaas ayay ka dhigaan kilomitir yaa miilka waa hal kilomitir iyo badh buu wax yar dheeriya kilomitir iyo badh jaraa caliyun cali baa orday miilan buu orday berigii hore intaan qiyaasaha si yani mxuaha fiican loo samaynin waxa la odhan miilku madal basarun baa laodhan jiray madal basar markaad sidaa u egto halka ishaadu gaadho intaasaa miil laga dhigi jiray inta ishaadu gaadhaba miil ayay ku qiyaasi jireen ama arbacata alaaf khudwa meelaha miyahad afar kun oo tallaabo imika waa calkilomitr iyoama uh, barka wax yar buu dheerjara caliyun cali wuxuu orday miilan ayuu orday marka miilkan iyo mitran markaad tidhado mitir iyo diraacan markaad tidhahdo xusul qadaman markaad tidhahdo maarsa ama khadwatan tallaabo mitir iyo sentimitr iyo waxani waa makaan bay sheegayaan makaan bay sheegayaan makaan baad masaafadiisii qiyaasaysa halkan iyo halkaa inta u dhaxaysa waa makaan marka miilan iyo mitran iyo kilomitran iyo makaan bay qiyaasayaan sidaa darteed darfulmakaankay ku jiraan darfulmakaan marka amaama iyo taxta iyo khalfa iyo fawqa iyo wixii la mida waraa iyo maaragta daat alyamiin iyo daat shimaal iyo miilan iyo mitran iyo kuwaasi waxay eh, marksa ka mid yihiin iyaguna darfu makaanka darfu zamaanka iyo darfu makaanka labadoodaba waa la nasbiyaa waxaana lagu nasbiyaa calaa anahuma mafcuul fiihi inay mafcuul fiihi yihiin qaacidada wuxuu yidhi darfu zamaan ismun mansuubun waa ismi mansuuba ismigaasoo yubayinu bayaamiya azamana waqtigii alladii xasala fiihi ficil ficilku dhacay alladii xasala fiihi dhexdiisa uu xasilay ficilku wakhtiguu dhacay sumtu waa soomay yowman maalin baa soomay waqaca sawmuka fii yowmin sumtu yowma aljumca waqaca ama xasala sawmuka fii yowmi aljumca soomkaagu wuxuu xasilay maalinta dhexdeeda waan soomay maalintii jumcihii baan soomay yowm aljumcadaasi waad soontay soonkaagu waa wixii aad ka soontay ee daysay wey laakiin hada sawmu xasala fii yowm اljumca weyan wuxuu dhacay maalintaa jumcaha dhexdiisa ism mansuub yubayin الzmn aladi xasala fihi اlficl ظarf اmakan ism mansuub yubayin اlmakan aladi xasala fihi اlficl waxa kaloo dhan way ka siman yihin waa wada ismi mansuuba mid walba ficilkaa dhexdiisa dhacay waxay ku kala duwan yihiin midna waa makaan midna waa zamaan waxaa kaloo ku dara sida ajrumigo kale ku dari jiray ظرف الزمان اسم اسم الزمان almansuubu bitaqdiiri fii miyuu odhan jiray iyo darfu lmakaan ismu lmakaan almansuubu bitaqdiiri fii labadoodaba waxaa lagu darcaa bitaqdiiri fii bimulaaxadati macnaa fii waa inay meesha ku jirto macnaa fii sumtu yowma aljumca yacni sumtu fii yowmi اljumca jalastu amaama almucalim jalastu fii mowdicin min almawaadic alatii amaama almucallim fii makaanin min amaami almucallim meel baan fadhiistay yani macallinka hortiisaan fadhiistay meel ka mida weeye fii baa ku jirta fii mowdicin min hadihi almawaadic alatii amaama almucallim meel ka mida meelaha macallinka ka horeeya maakintaa ka horeysa mid ka midaan fadhiistay marka waxa weeye bimacnaa fii waa inuu noqdo waxay dhahdeen hadday bimacnaa fii laga waayo maaha mafcuulu fiihi wuxuu noqon karaaba mafcuulu bihi buu noqon karaa iminka sumtu yowm aljumca iyo markaad tidhaahdo sida aayaadkii qur-aankii wataquu yowman iyo yakhaafuuna yowman marka leha yakhaafuuna yowman yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan yowman tataqallabu fiihi lquluub walabsaar yowman bay ka cabsanayaan mise macnuhu waxa weeyaan waxay biqi doonaan maalinta fii yowmin bay biqi doonaan maalintaa dhexdeeday cabsan doonaan miyaa macnuhu maalintaa markay gaadhaan bay cabsadaan mise waxa weeye imika inta adduunyada joogaan ay nool yihiin bay ka baqayaan maalinta yakhaafuuna yowman waa mafcuulun bihi taasi maalinta lafteeda nafsa alyowm ayay ka cabsanayaan sidaa laydhaa yakhaafuuna allah ilaahay bay ka cabsanayaan soo lama ama yakhaafuuna alsad libaaxay ka baqayaan waxaad ka cabsanayso yakhaafuuna naar yowmkanna way ka baqaya yakhaafuuna yowman macnuhuba uu xumaanaya haddaad tirado ama uu kharimaya haddaad tirado maxay ahayd waxay maalintaa dhexdeeday baqaya wattaquu yowman maaha macnaheegu cabsada maalintaa markaad gaadhaan yowm alqiyaamuhu yimaado dhexdeeda cabsada maaha fii yowmin maaha alla ka cabsiga maalintaa dhexdeeda lama samaynayo waaa la samaynaya intaana maalintaba la gaadhin marka wattaquu yowman yowman waa mafcuulun bih ka baa weyaan maalintaa lafteeda ka cabsada marka haddii ay bimacnaa fii noqon waayaan meesha way ka baxayaan maaha darf idan alladii xasala fiihi ficlu soo lama rabo almakaan aw izamaan alladii xasala fiihi alficlu ficilkani waa meeshii uu ka dhacayey iyo wakhtigii uu dhexdhacayay weyaan waa inay bimacnaa fii meesha ku jirta mogta في hذا المكان وفي hذا الزمان استkرج الظروف الزمان والمكان من العباaراaت الآتية خرجنaa يوما maalin baan baxnay لمشhاهدة الأهرام أهراamta inaan soo daawano ayaan u baxnay أهراamtii masaaridu aad uga sheekaynaya فصاaرت بنا السياaرة waxaa nala socotay sayaaradii ama gaarhigii السياaرة markaad carabi ku akhrayso waa nadيada shad سياaرة saacatan bay nala socotay walamaa wasalnaa ilayha duhran markaanu duhurkii gaadhnay waqafnaa amaamaha ayaan ahraamtii hor joogsanay wamashaynaa xawlaha hareeraheega ayaanu lugaynay wasacidnaa fowqaha dushaan uga baxnay fashaahadna niila waxaanu aragnay webigii niil yajrii taxtaha oo hoos maray uma jalasnaa mudatan awiila muddo dheer baanu halkaa fadhin walamaa qallat xaraaratu shams markay yaraatay xaraaradii qoraxdu kulaylkaygii markuu yaraado asran fii waqti casarkii rajacnaa cala alaqdaam ayaa soo noqonnay rajacnaa cala alaqdaam yani mashyan cala alaqdaam annagoo lugaynayna fawasalnaa ilaa buyuutina baan soo gaadhnay masaa'an gellinkii dambe galabnimadii ama habeennimadii masaa ilaa tobanka habeennimo iyo baa la odhanaya wanaxnu fii gaayati الsuruuri wاlquwa annagoo farxadda halkii ugu dambaysa iyo tamarta halkii ugu dambaysa ku sugan buuli kharajnaa yowman yowman waa darfu zamaan limushaahadaة اlأhraam fasaarat bina الsayaaraة saacatan darfu zamaan walamaa wasalnaa ilayha markaanu gaadhnay axraamtii uhran fii waqti uhri waqafnaa amaamaha fii makaani mima amaamaha marka waa darfu makaan wamashaynaa waxaan lugaynay xowlaha darfu makaan xowlaha wasacidnaa fowqaha makaan fashahadna niila yajri taxtaha darfu makaan uma jalasnaa muddatan awiila muddatan awiila zamanan طawiila darfu zamaan walamaa qallat markay yaraatay xaraaraة الshams casran darfu zamaan rajacnaa cala alaqdaam fawasalnaa ilaa buyuutina masaa'an darfu zamaan wanaxnu fii gaayati suruuri wاlquwa marka darfu zamaan iyo darfu makaanku kuwaas weeyaan tamriinka labaad ijcal kula smin min asmaa yaatiya mafcuula fiihi fii jumlatin taama mafcuulu fiihi ka dhig darfu makaan iyo darfu zamaan ba isku jira markaad mafcuul fiihi tira sanatan laylatan qudaama waa makaan qudaama almasjid masaajidka hortiisa daqiiqa waa zamaan cishriina daqiiqatan cishriina saacatan cishriina sanatan cishriina shahran usbuucan usbuucan xiinan izaa'a waa qudaama bay isku macnata waa darfu makaan fajran aroortii hore burhatan wax yar laxdatan hadan bari zamanan cashiyatan bukratan wacashiya gelinka dambe dahran waqti yani muddo badan hunayatan in yar weyaan hunayatan waqti yar wey laxda caaman waa sanadkii ضع ظرف زمان أو مكان مناسبا في كل جملة من الجمل آتية يظهر القمر maxaa lagu bixinaya laylan yadharu lqamaru dayxu wuxuu soo baxaa laylan tadlucu shamsu nahaaran ama fajran sabaaxan tadlucu shamsu nahaara saasaad u wadaysa wadicat anaabiibu lmaa dhuumaha biyaha waxaa la dhigay taxta alard wadicat anaabiibu lmaa jamcu umbubat taxta alard intadartu sadiiqii aye saacatan laxdatan hunayatan burhatan waqafa alqitaaru amaama almasjid amaama almaxaa yaqacu iqliimu misra arba suudaan qarba suudaan oo kale lagu buuxin karaa suudaan galbeedkeega ayuu masar ku taalla dahabtu ila almadrasati waayahay sabaaxan soo maaha yaac lmuaamu jabal muaamu buur laydha weye buurta almuqaam laydha waxay ku taallaa jabalkaasi wuxuu ku yaalla sharqa alqaahira ama n garb alqaahira januub alqaahira saasaa la odhanaya ishtadu lbardu leylan talzamu nnamlatu maskanaha quraanjadu waxay laasimtaa oo ay joogtaa hoygeyga maskanaha godkeyga ma hoygeyga shitaan ma soo baxdo maala shitaan waaya tamriin fi اlcraab namuudaj yashtad اlxaru sayfan isagaa ku icraabay acrib ma yaأti اkhtafa اlwaladu waraaءa الshajarati wiilku wuxuu ku dhuuntay geedka gadaashiisa saafara akuuka walaalkaa wuxuu safray ila اlqsur oo masar ku taalla shitaa'an fii shitaa'in wallahu aclam halkaa waxay noogu dhammaaday bixamd illahi tacaala juskii labaad aljus الثاني min kitaab الnaxو اlwaadix aad iyo aad saynu aad soo aragteen wuxuu aad uga duruus badnaa duruustiisuna waxoogaa ay yani ka saraysay runtii xagga heerka ay aad uga saraysay duruustii aynu kusoo qaadanay juskii koobaad juska koobaad ee naxwaadixu aad iyo aad bay culummadu u fudaydiyeen waana yani madhalkii ma garanaysa halkii laga gelayey cilmiga iyo kitaabkaba laga soo gelayay weyn laakiin juska labaad xoogaa duruus culus baynu ku soo qaadanay runtii oo aan mararka qaarkood tamaniyo in ay intaa ka yar fududaan lahayd sidii naxwaadixii koobaad aljuz اlawal uu dadka si fudud gacanta u jiidayay u qabanayay yani maarksa inuu naxwaadixa juska labaadna kii uun ku yar dhadhowaado oo aan duruus aad sida icraabkii muqadarka ahaa oo kale waxyaabaha aadka u adka waxaa ka mid a ah icraabkii muqadarkii ayaynu soo qaadanay waxaan soo qaadanay icraabkii maxalliga ahaa shayga mebnigaa sida loo icraabo waxaynu soo qaadanay juska labaad ku jiray ficilladoo dhan saddexda ficilba wixii mebniga iyo wixii mucraba iyo intooda mebniga ah wax lagu bineeyo ayaynu soo qaadanay yani duruus aad u badan ficilkii mudaaric oo icraabkiisu muqadar ah muctalul aakhirkii oo kale xaaladihii craabkiisa la qadaray iyo wixii o dhan mafaaciishii baad arkaysaa ah inaynu ka soo qaadanay hal mafcuul oo keligii ku dhiman yahay shantii mafcuul afartii kaleba halkaasi uu isa dabadhigay duruus aad u culus runtii ayaa ku jirtay marka insha allahu tacaala soo muraajaceeya dee cashirku waanu idiin duuban yaho aad maarkasa dib baad u dhegaysan kartaan kitaabka saddexaad baan insha allahu tacaala bilaabayna usbuuca dambaba insha allahu tacaala aljus athaalith wuxuu noqonayaa juus aali marxaladii koobaad naxwaadix waa laba marxalado naxw alwaadix almarxala alibtidaa'iya walmarxala athanawiya wey marxalad kastaana waxay ka kooban tahay saddex kitaab dadku waxay qaataan keliya marxalada koobaad kitaabka kutubtooda maktabadaha marka la keeno labadii marxaladood naxwaadixii oo dhammaystiran maktabada waa laga iibsadaa saddexda hore saddexda horena dadku ka saddexaadba ma gaadhaane waxay ku daayaanuunka koobaad baa badanka la dhigtaa tiro aad u badan nisbe aad u badan boqolkiiba sagaashan dadka maaragsa waxa laga yaabaa inay juska koobaad u dhigtaan juska labaad waxa u gudbaysa boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba labaatan baa laga yaabaa dadka inay inay u gudbaan maxay ka saddexaad wax gaadhaana wayba iska yaryihiin saddexda dambe ay gaadhaan marka kitaabkii saddexaad baan insha allahu bilaabi doonaa aljus aali aljus aali waxyaabaha uu ka hadlayo waxaan filayaa inuu soo gelin doono sarfigi cilmu sarfi idan naxwaha iyo sarfigu waayadii horeba way isku dhex jiri jireen marka halkan waxay labada sheekhna way isku dareen mxuuha labada cilmi annaxwu wasarfu lixdaa kitaab bay u dejiyey saddexda dambe sarfi bay u badayeen duruustii naxwaha meelihii yaradka ay dib u dhigeenna way ku jirta icraabkaygu yaradka ayaa ku jira marka balaaadana marka naxw sarfu markay saddexdan u dejiyeen labada sheekh balaaadana albalaaqat lwaadixay u dejiye kani waa anaxw lwaadix kasina waa albalaaqat lwaadix anaxw lwaadix yani maa sarf maca sarfi lwaadix sarfigiina halkan ku jira oo isaguna waadixa duruusta ka saddexaad oo kale inoogu iman doonta waxaa ka mid ah haddaan wax ka akhriyo kitaabka saddexaad waxaa ku jirta mubtadaha khabar lmubtada oo noqon doona jumla iyo shibhu jumla intaba khabaru nawaasikhi meelaha ina iyo anna la kala yidhaahdo waxaa la yidhaha almasdar اlmuawal wاlmasdar اlmuawal min ana wasmiha wakhabariha kada wakada wاlmasdar اlmuawal min an wاlficli ama min an wama dakhala calayh kada wakada masdarka muawalka ayuu halkaa ku sharixi doonaa dabeedna wuxuu u gudbayaa ficilada inuu qaybiyo saxiix iyo muctal kitaabkii labaad cashirkii u horeeyey waxaynu ku soo qaadanay ficilada loo qaybinaya saxiixu alaakhir iyo muctalu laakhir kani wuxuu noqon doonaa saxiix maaha aakhir lagama hadlayo saxiix iyo muctal baa loo qaybinaya ama xarfucilluhu awalkaa kaga jiro ama dhexda kaga jiro wasadka ama aakhirkaa kaga jiro waa muctal waa sida sarfiguu qaybiyo weeye wuxuu ka hadli doonaa damaa'irta la xidhiidha ficilada iyo isbedelada haddii ay jiraan ay ku keento markay ficilka la xidhiidhaan damaayir rafci lbaarisa wuxuu ka hadli doonaa baab sarfiga oo mujarad iyo masiid la dhahdo waxaa kaluu ka hadli doonaa hamsat lwasli iyo hamsat lqaci wuxuu ka hadli doonaa alficlu laazim walficlu mutacadi iyo aqsaamta mutacadigu uu qaybsamo iyo waxyaabaha ficilka lagu tacadisiiyo wuxuu ka hadli doonaa ismu lfaacil iyo ismu lmafcuul wax la dhahdo intaas waa sarfi haddana wuxuu daba dhigi doonaa abwaab naxwaha lagu dhigto almustanaa iyo xaalkii iyo tamyiiskii iyo munaadihii iyo mamnuuc min asarfi iyo nactigii oo dib loogu noqonayo oo nacti xaqiiqiya iyo nacti sababiya iyo muaabaqada iyo markuu jumlo dhacayo laga hadlayo tawkiidkii cadafkii iyo bedelkii waa tawaabicdii oo dhammaystiran annactu walcadfu wtawkiidu wاlbadel adawaat اlistifhaam baa ugu dambeeya istifaamka adawaadkiisa oo iyagana uu ka hadli doono marka waa kitaab isku dhex jira duruus badan insha allah waan ku qaadan doono oo badankoogu sarfi yihiin waxbo badanina ay ku dhex jiraan wallahu subxaana wa tacaala aclam